almacruuf bibni اlaajruumi wاljawaasimu kuwa ficilka mudaaric jasmiya amaaniyata cashara sideed iyo toban weeye ficilka mudaarica cawaamisha jasmida waa sideed iyo toban wahiya sideed iyo tobankii lam weeye walamaa weeye waalam weeye waalamaa weeye walaamu اmri weeye wducaa walaa weeye fi nahyi nahyi dhexdiis xaal laadaasuu ahaaday iyo wducaay wafi ducaay xaaluu ahaaday wa in weeye waman weeye wamaa weeye wamahmaa weeye وإdma wey وأyn wey وmta wey وأyna wey وأyaana wey وأna wey وxayثuma wey وkayfa ma wey وإdaa wey في شhعri شhicir dhexdiis xaal idaadu u ahaaday khaaصatan akusu waan gaar yeelaya khaaصatan gaaryeelid wاljawaaزimu ثamaaniyaةa caشhaر cawaamisha jasmida ficilka mudaarica waa sideed iyo toban sagaal iyo toban una tiri sideed iyo toban inta ku yidhi sagaal iyo toban dili lix oo hal hal ficil jasmida waa uu tiri saddex iyo toban mid walbaa laba ficil jasmiyana waa uu tiri waa meeqa markaas waa sagaal iyo toban fiiriya inay sagaal iyo toban yihiin wahiya sideed iyo tobankii uu yidhi lam wey wahiya jawaasimtii lam weye ko walamaa weye labo وألم weeye saddex وألما weeye afar وlaamu الأمri amarkii iyo wducaa ducii laamtiisi weeye laamu أmri wducaa شhan walaa weeye في nahyi nahyi dhexdiis xaal uu ahaaday wducaai wa fi ducaai xaal uu ahaaday lix lixdaas halal ficila jasmiya kuwa labada ficil jasmiya fiiri wa in weeye waman weeye wamaa weeye wamahma weeye وإdma wey وأyn wey وmta wey وأyna wey وأyaana wey وأna wey وxayثuma wey وkayfama wey وإdaa wey so saddex toban maan ayagu sagaal iyo toban wey muxuu leeyahay sideed iyo toban isagaaba sheegay wuxuu uleeyahay wuxuu rabaa cawaamisha ficilka mudaaric mar walba jasmida oo aan meel gaara ku qaas ahayn hadduu hadalku yahay nasri hadal caadi ah iyo hadalku hadduu yahay nadmi gabay waa iskugu mid sideed iyo tobanka sideed iyo tobankana hadalku inuu nadmi yahay oo gabay yahay iyo inuu nasri yahay oo hadal caadi yahay waa iskugu mid carabi meesh kastay ku jasmiyaan laakiin idaada wuxuu ku yidhi shicray khaas ku tahay marka ma tirin ayado iyadu waa ka saar inta kale way inta ku tiri maxaa wa idaafi shicri khaasatan ku yidhi ayadu shicray gaar ku tahay hadalka caadiga ahoo nadmiga ah oo carabiga waxba kuma jasmi karo laakiin marka gabay ay ku dhex jirta wax jasmida ayada ma tirin marka ee wuxuu tiriyey sideed iyo kale sideed iyo tobankaas kalu tiriyey sideed iyo tobankii markaa laba qaybooday u qaybsamayaan waa qismi hal ficil jasmiye hal hal ficil waxaa loola jeedaa markiiba hal ficil u jasmin markiiba hal ficil hal ficil jasmina haddaad ka bixido ficil kala gelido halkaas ficil haddana jasmina haddaad kaas ka bixido ficil kala gelido waa jasmina laakiin hal mar laba ma jasmin karo kaas waxaa la idhaha maa yajsimu ficlan waaxidan wey qismiga kalena maa yajsimu ficlayn laba ficilu halkii marba jasmina halkii marba labu jasmina taasu marka sharaxa noo sharixi doono noogu keeni doono uli maxamed muxuudiin cabdulxamiid وaquل waaa leeya aladawaaت adawaada xruf lama dhihi karo maaa qaarna waa xruf qaarna waa asma adawaad a laleeya magaca guudaa la siina marka oy soo wada geli karaan وaquل waaa leeya aladawaaت adawaada alati adawaada تجزimu jasmida alفicla ficilka almudaarca mudaarca ah ثamaaniyaةa caشhaرa jaaziman waa sideed iyo toban oo camil oo wax jasmida jawaasimta ama cawaamisha aladawaad wuxuu la jeedaa cawaamisha ficilka mudaaric jasmida oo ku camal fasho jasmo camal fasha aladawaatu adawaada allatii adawaada tajzimu jasmida alficla ficilka almudaarica mudaarica amaaniyata cashara jaaziman waa sideed iyo toban jaazim wa haadihi adawaatu adawaadan tanqasimu waxay u qaybsamaydaa ilaa qismayni laba qaybood alqismu اlأwl qismiga ugu horeeya yجzimu wuxuu jasminaa ficla waaxidan hal ficil wاlqismu الثaanي qismiga labeeya yجzimu wuxuu jasminaa ficlayni laba ficil marka lagu leeyahay qismiga ugu horeeya hal ficilu jasmina macnaheeda waxay tahay markiiba hal ficilu jasmin kara kumanaan ficil waa jasmin kara laakiin kumanaankaas waxa weeyaan calaa sabiililbedeliyu ku jasmin kara halkaan ficilu jasmina ka bixi ficil kala geli waa jasmina ka bixi ficil kala geli waa jasmina laakiin hal mar laba ma jasmin karo saasaa loola jeeda ee ficil gaaroo cayntiisa la yaqaan loolama jeedo alqismu اlأwl wuxuu yidhi alqismu اlأwl qismiga ugu horeeya yejsimu wuxuu jasminaa ficla waaxidan macnaha mar hal mar wey halkii marba hal ficlu jasmina wاlqismu الثaanي yejsimu ficlayn qismiga labaadba halkii marba labu jasmina markiiba labu isku mar jasmi kara ama alqismu qismiga alwal u horeeya fa sittatu axrufin waa lix xaraf waa lix oo xuruf wada ah lix wey lixduba waa xuruf kuma jiro isim ficilna warkiis badaa wahiya lixdii xaraf lam weeye walamaa weeye wa alam weeye wa alamaa weeye wa laamu amri wa ducaa waa laamkii amarka iyo ducada tusayey walaa wada fi nahyi nahyi xaalu ahaaday wa ducaai duca dhexdeed xaalu ahaaday walaa oo marna nahyi tusayda marna duca tusayda marka fiiri laamulamri lamtaas mar wuxuu tusaa amar marna wuxuu tusaa wa ducaa laaduna marna waxay tusee nahyi marna ducaa marka waa hal mid laamku laakiin marna wuxuu tusaa macnihiisu noqonaa amar marna macnihiisu wuxuu noqonaa nahyi laakiin marna macnaheedu waa nahyi marna macnaheedu waa ducaa saasaad leedahay waa lix wa kulluhaa lixda dhammaantood xuruuf way biijmaaci nuxaad nuxaaddu waa ku ijmaaceen lixduba waa xuruuf waa wada xuruuf markaa fiiri xaqiiq ahaan marka la fiiriyo lixdan qofka ibtidaa'igaa ah, aa warka loo balballaarinahay waa afar sababtaa fiiri lam walama ayagiya hamse la geliso markaasa lagu yidhi alam wa alama marka waxaa la isleeyahay ibtidaa'igu ma fahmi karo lab iyo calam waa isku mid ma fahmi karo labaa looga tirina hadda markaad maskaxdaadu kurtood weynato qaangaarto waxaa lagu leeyahay war waa afar wa laakiin hadda sakiiraa tahay waa soo kobcina macnaha xagga naxmada sakiir ka soo ma jeed haddaba lixdiyuu misaalo kuu siinaa misaalo amaa lam فxرفu نفyin وajaزmin وaqalbi wey saddexdaas macnay wadata xarفu نfyi ficilku wuxuu tusaa xadث iyo zmn soo ma ficilku muxuu tusaa xadث iyo zmn xadثkay anfini yadribu waa garaaca garaacidaas wey xadث lam haddaad gerido lam yadrib ma garaacin uu noqona garaacidii xadثkii u anfini wajasmin waana jasmine ficilka mudaaric wa qalbina waa maxee ficilka mudaarica yaqbalu alxaal walistiqbaal haddaan caamil kala gelin xaalana waa tusaa istiqbaalna waa tusaa labada waa aqbali karaa la markay gasho maadiu macnaha ka dhiga fiiri mudaarica yadribu waa garaaca mustaqbal iyo xaalu aqbali keli lam geli lam yadrib hadda kahor ma garaacin maadiu isku bedelo wixiiba ah, qalbigu qalbigana waa zamanka zamanki iyo qalbina zamankii awal meeshuu ka ahaa xaalo ama istiqbaal maadiya u gedina lamtu marka lamtu saddex macnuu kuu sheegay lam xarfu nafyin maxay anfinayn xadad wa jasmin ficilkan lafdigiisa waa jasmini wa qalbin zamankiina waa gedini oo maadiya macnaha ka dhigay macnaha maadiya ka dhigay saddexdaasa tusta wadalika tusaalihii naxwu qowli waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sare ilaa uu yidhi lam yakun اladiina kafaruu min ahli اkitaabi wاlmushrikiin lam yakun maysan ahaanin aladiina kuwii kafaruu gaaloobeen lam yakun اladiina kafaruu lam yakun nuntu waa sukuunsaneen laakiin iltiqaa saakiniina dhaxay maxaayla fiiri lam yakun nuntu waa reebanta soo maha aladiina laamteedu waa reebanta laba laamoodoo isku idqaamo way midda horaa reebanta hamsadaana markii laysku qabto ma la akriyo hamsatulwasliya lidhaha waa dhece marka lam yakun iladiina fi hamsadeed maqli lama akriyo iyada hamsatulwasliya lidhaha markii hadalka laysku qabto lama akriyo laakiin haddii hadalka laga bilaabo waa la akriya aladiina ad leeda ir haddii ayada hadalka laga bilaabo waa la akriya iyada laakiin waxa ka horeeya iyo waxa ka dambe marka laysku qabto lama akriyo hamsadan lam yakuni ladiina fi aw hamsada laakiin hadalka ka bilowa iyada waa la akriya maxaa leedahay aladiina waa la akriya hamsadaas marka marka hadalka laga bilaabo waa la akrina haddii waxa ka horay wax ka dambe laisku qabtana lama akriyo maxaa leedaha magaceedana hamsatulwasli marka hamsadii markay meesha ka baxday nuuntiioo reeban iyo laamkiioo reebana isku soo aaday laba xarafoo reeban hadday isku soo aadaan laba xarafoo saxiixana ay yihiin midka hora la xarakeeya waxa la xarakeeyana kasrada kan horaa la xarakeeyey marka nuuntiyaa la xarakeeyey kasraa la saaray lam yakun lam xarfu nafyin wajazmin waqalbin mabnin calaa sukun ila maxalala min alcraab yakun ficlu mudaaric majzuuma bilam wacalaamati jazmi asukun waxurika bikasrati takhalusan min iltiqaa'i saakinayn wahuwa mutasarifu min kaana naaqisati alatii tarfacu اlisma wa tansibu اlkhabara aladiina ismu yakun mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin رفع كفروا فعل ماaض مبني على فتحة مقدرة على آخر منع من dر اشتغل محلي بحركة المناaصبة وواو الجماعة فاaعل مبني على سكون في محل رفع والألف فاaرقة بين واو المفرد وواو الجماعة يكون maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay اسم iyo خبر hadda خبر lama gaarin wuxuu noo مثaaliyey اسمkii kaliya bs abarkeedi gadaal ka jira lam yakun اladiina kafaruu min ahli اkitaabi wاlmushrikiin munfakiina waa kaas abr munfakiina waa jamcursaal munfakiina isagoo nasbisan waa kaas abarka waa fogya markaasuu iska soo gaabsada marka aladiina waa isimkii jumladan kafaruu wاljumlaةu min alficli wاlfaacili laa maxala lahaa min alraab lanna silatu mawsuul aladiina daasaa ka horayda caaidkiina waa faacilka wlcaaid ila mawsuuli faacilu kafara wey maxalushaahidku waxa weeye lamtii oo ficil mudaaric jasmiday wa qowlihi iyo ilaahay qowlkiisa subxaana ilaa wuxuu yidhi quldhe nabiga suubano lam tu'minuu ma adnaan rumayn lam tu'minuu ma adnaan rumayn qul ficlu amrin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiiru anta lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab tu'minu ficlu mudaaric مجزوم بlm وعلاaمة جسمه xdف النون وأفعاaل خمس xdف النون لأنه من الأفعاaل الخمس ما نب فيه xdف ما نب فيه xdف عن السكون وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاaعل والألف فاaرقة بين واو المفرد واو الجماعة جملdan oo لم تؤمنوا والجملة من الفعل والفاaعل في محل نصب مقول qول qل مقول qولkeedi marka waxaad leedahay maxalushaahidku waxa weeye tu'minuu waa ficil mudaaric waa la jasmiyey caamilka jasmiye waa kee lam calaamadda inuu jasmisan yahe lagu garanaa waa maxe xadfu nuun taasu lamay wa amaa lama fa xarfun waa xaraf xarafkoo milu lam la mid lix shayay kala midta shay isku miday ka yihin lix shay isku miday ka hadhow markaad qadri gaarto insha allah waxaa laguu sheegaa waxay ku kala duwan yihin laakiin bal hadda waxay isku mid ka yihiin qaado lix shay isku mid ay ka yihiin lam iyo lamaa wuxuu ku yidhi wa amaa lamaa fa xarfu waa xaraf xarafkoo milu lama ah. halkay kula mid tahay fi nafyi kula mid tahay waljasmina waa kula mid waalqalbina waa kula mid maxay kula mid tahay nafyi xadadka waa anfini jasmaha ficilka la jasmiyana waa kula mid qalbiga macnihiisi maadi loo rogaana waa kula mid xarafnimadana waa kula mid wاqtisaasi bilmudaaricna waa kula mid alى dukuuli hamsatin calayhina waa kula mid saddexdaas ku darsa wاktisaasi bilmudaaric labadaba mudaaricay khaas ku yihin waa kula mid mudaaricay khaas ku yihiin wاlاktisaasi bilmudaaric waa kula mid waxay kala kula mid tahay walxarfiyati xarafnimada mid walbaba xaraf waxay kula mid kaleeto jawaasu dukuuli hamsati listifaam calayhima jawaasu dukuuli hamsati listifaami calayha hamsatu listifaam inay gasho labada waa kula alama lam maxaa alam lamaana maxaa laleeyahay alama marka labadaba hamsatu listifaam inay ka saddex waa kuwa waxay kale yihiin waa nfyi iyo jasmi iyo qalbi saddexdii kalena اkhtiصaaص biاlmudaaric labadaba mudaaricay khaas ku yihiin iyo xarafnimo labadaba waa xaraf saddex jawaazu dukuuli hamsat اlistifhaami calayhima hamsat اlistifhaam inay gasho labadaba waa banaanta marka maxay iskula mid yihiin lix lixay iskula mid yihiin وأmا lma فxرفu waa xرف xرفkoo milu lm la mid ah xرفnimadaas waa iskala mid في نفyay kula mid tahay واljسمina waa kula mid والqلبina waa kula mid نaحو qwlihi taعaaلى وذalika مثaalkii نaحو qwli waa ilahay qowlkiisoo kale taعala waa sareeyay ilah uu yidhi lama yduquu gaaladu ma aysan dhedhamin hadda kahor cadaabii cadaabkayga ma aysan dhedhamin lamaa xarفu نfyin وajسmin وaqلbin ad leeda lama maxaad leedahay lama xarfu nfyin wa jasmin wa qalbi waktisaasi bilmudaaric ku dari karta mudaaricay qaas ku tahay yaduba mabniyu calى sukuni la maxalla min alexraab yaduuqu waa afcaal khams waa la jasmiye xadfu nuunkaasa lagu jasmiye yaduuqu ficlu mudaaric majzuumu bilama wa calaamatu jasmi xadfu nuuni niyaabatan can الsukuni liannahu min alafcaal khamsa ma naba fiihi xadfu عن السكون وواو الجماعة ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل والالف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة عذاب مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا فضينا لفيحة عذابي أيها تخفيفا لوحد آه. منع من ذرا اشتغل محل بحركة المناسبة عذابي مضاف وياء المتكلم المحذوفة تخفيفا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر محل شاهدك وهلك محل شاهدك وقل يدوق وأفعال قمصة ولا جسميي عاملك جسميينا ولما على مدى إنه جسميتين لقو قرانا واحد في النور وأما ألم مركا لم تسوقلي همسة همسة سوقلي وأما ألم فهو ألمت لم وي ziidad qad ziidad xaal lagu siyaadiyey caleyh korkiisa hamsatu takriir lamtiya waxaa lagu siyaadiyey hamse la yidhaahdo hamsatu takriir ah, istifhaam takriiriya wey hamsatu takriir aa lagu siyaadiyey hamsatu takriirka waxaa loola jeedaa hamsatulistifhaam takriiriya istifhaamka marna waxaa la idhaha takriiri marna waxaa la idhaha inkaari hmm waa hmsatulistifaam oo taqriiri ah maxaa loola jeedaa hamsatulistifaam oo taqriiri ah waxaa loola jeedaa xamluka almukhaadaba cala aliqraari waalictiraafi biamrin qad istaqara cindahu hubuutuhu ow nafyuhu waxaa la dhaha hamsatulistifaam ataqriiri waxaa la dhaha xamluka almukhaadaba xamluka almukhaadaba على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته أو نفيه على قفك أضل هدليسو inaad ku xambaarto inuu qiro oo aqoonsado arrin agtiisa taalla inay sugan tahay ama aysan sugnayn agtiisa waa arrin la yaqaan arrintaas inuu qiraad ku xambaare xamlu kalmukhaadaba cala aliqraari waاlictiraaf بأمر قد استقر عنده ثبوت أو نفي همسdaas waa l همسة الاستفهام التقريري همسdaasaa la gelya lmti aad soo martay wey oo فicilka mdaarc jasmi jirta ayadi wey وأmا alm فahuوa alm lm weeye زiidad qad زiidad xaal lagu siyaadiye عalyh korkiisa همسة تqريir وذلika مثاaلkii نaحو qwلihi تaعaaلى alam nashrax miyaanan ku waasixin laka adiga sadraka laabtaadu ilahy alam nashrax miyaanan ku waasixin laka adiga sadraka ilaahay baa la hadlaya rasuulkiisa suuban alam nashrax miyaanan ku waasixin uu ilaahay yidhi laka adiga nabiga suubano sadraka laabtaada icraab hadde waxaa leedahay alhamsatu lilistifhaami taqriiriy mabniyu calى اfatxi la maxal lah min اlcraab alhamzatu lilistifhaami ataqriiriy hamsadan waxay faa'iidaynaydaa istifhaam taqriiri ah kaas ayay faa'iidaynaydaa macnuhu wuxuu noqonaa qad sharaxnaa laka satrak xabadkaaga waa kuu waasixnay waa la qira lamtiya soo hartay lam xarfu nafyin wa jafin wa qalbin hore usoo bara wahayadii mid cusub maaha nashrax ficlu mudaaric majzuumu bilam wa calaamatu jasmi asukuun ficil mudaaric nuun lagu bilowday wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu naxnu laka allamu xarfu jarin wاlkaafu damiir mutaصil mabniin calى اfatxi fi maxali jari aljar wاlmajhuul mutacaliqaani binashrax sadra mafcuul bihi mansuub وcalaamaة naصbi fatxaة ظaahiraة fi aqli sadra mudaaf wاlkaafu damiir mutaصil mabniin calى اfatxi fi maxali jari mudaaf ilayh وamaa alamaa alamaa fahuwa alamaadu lamaa weeye ziidad qad ziidad xaal lagu siyaadiyey calayhi lamaaga alhamsatu hamsadii oo lasoo sheegay oo aheed hmsatu hmsatu taqriir hamsadii aheed hmsatu taqriir hmsatu istifhaam ataqriiriy hmsatu istifhaam taqriiriya maxaa la yidhaahdaa xamlu kalmukhaadaba calى اliqraar wاlictiraaf bmri qad istaqara cindahu hubuutu ow nafyu waa hamsadiiyaa la gelshay wadalika miaalkii naxwu alamaa uxsin ilayka miyaanan kuu samafalin alamaa uxsin ilayka miyaanan kuu samafalin alamaa alhamsatu lilistifhaami taqriiriy mabniin cala fatxi laa maxala lah min alraab lamaa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbi mabniin cala sukuuni laa maxala lah min alraab sin ficl mdaarc marfuu uxsin ficlu mdaarc majzuum bilamaan wa calaamatu jasmi asukunu wa faacilu damiru mustatiru juuna taqdiiruhu ana ilayka ilaa xarfu jari mabniyu calى sukuun la maxalla min acraab walkaafu damiru mutasilu mabniyun cala fatxi fi maxali jarin aljaru walmajhuulu mutacaliqaani bixsin maxalushaadku wuxuu yahay ficilkaas oo uxsin ah oo mudaaric ah waa la jasmiyey caamilka jasmiyey waa alamaa calaamatu jasmuhu waa sukuun waa ficil mudaaric oo saxiixulaakir ah oo aan waxba la xariirsan wa ama laamu laamta laamtu laba macnay ku timaadda marna amaray ku timaad marna ducay ku timaad laamta wa ama laamu laamta faqad dakara mualifu mualifku wuxuu sheegay annahaa laamtu taati way timaadaa lilamri amar wducaai ducana waa u timaada laamtaasu marna macnaheedu wuxuu noqdaa amar marna macnaheedu wuxuu noqdaa ducaa ficilka mudaaricayna jasmidaa mar walbaba wa kullun mid kastoo min alamri ka mida iyo wducaa yuqsadu bihi waxaa loola qasdaa dalabu xusuuli اficli ficil soo xasilidiis in la dalbo dalaban dalabkoo jaaziman duca marka amarka iyo ducada labadooda intaan waa ka dhaxayda mid kastaba waxa weeye dalabu xusuuli ficli dalaban jaazima amarka waxay leedahay dalabu xusuuli ficli dalaban jaazima ducadana dalabu xusuuli ficli dalaban jaazima waxay ku kala duwayna isagaa kuu sheega isagaa kuu sheegaya wa kullu mid kastoo min alamri ka mida yowaducaa yuqsadu waxaa loola qastaa looga dan leeyahay bihi mid kastaba dalabu xusuuli ficli ficil soo xaslintiisa cid unbaa waxaa laga dalbayaa ficil inay samaydo dalabkaasoo jaaziman go-an farqiga udhaxeeya xulyaho lagu kala garana oo midna aan leenahay waa duxo midna aan leenahay waa camal waalfarqu farqi baynahumaa dhexdooda xaal uu ahaaday bayna alamri waadducaa ana alamra amarka yakuunu wuxuu ka ahaana min alaclaa mid sarreeya ila aladnaa mid hooseeya u ahaana amarka axadka uu ka soo fulaya la fiirina mid sare hadduu ka soo fulo awru ka soo fulo mid hooseeyo miskiin u soo fulo waa addoon ah amarkaa laleey ah, amara laleey wuu amraa laleey ilaahay cidnama baryo ah, waa barye ladhima waa amraa laleey hayre ilah cidnama baryo an alamra amarka yakuunu wuxuu ahaana min alaclaa mid sareeyo mid ka soo fulay liladnaa mid hooseeyo soo fulay kamaa fi lxadiid sida xadiidka ku sugan oo nabiga uu ka soo fulay amarkii nabku nabi nabigu macnahaan addoommada kale waa ka sareeya ila waa ka fadli badan yihi amarkiisu amarkayaga waa ka sareeya sooma ilaa kiisa waa waxyi alla usoo dhiibay marka nabigaa yidhi salى الlahu عalيه wasalam falyaqul khayra aw liyasmut maxaa ka horeeyey man kaana yuuminu biاllahi wاlyوم الآakhir falyaqul khayra aw liyasmut qofka ilaahay iyo qiyaamo rumaysan khayr ha ku hadlo haddii kale iska aamusa kelmadahan aad ku hadlayda malaga kaa qora iska daldalmi xisaabaa kugu socota maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waa inaad xisaabtantaa marka marka mantaa shardiyaa man kaana yu'minu biاllaahi walyawmi اlaakhir jawaabkii waa kana falyaqul ha ku hadlo khayran khayr oo liyasmud ha iska aamuso fa'dan ma aragtay marka waxaan rabaa eh, laamta laamta laam amarka laamtan laamo amarka ama marna duca noqota f markay ka horaydo ah, f markay ka horeydo iyo wow markay ka horaydo waa la reeba iyada ah, falyaqol fiiri falyaqol hadday wow ka horaydo halami laamta waa laska reebaa haddaan waxba ka horayna waa lahoos dhigaa liyunfiq duu sacati min sacati waa lahoos dhigaa liyunfiq waa taasaa liyaqdi waa lahoos dhigaa haddaan waxba ka horrayn ah hadday uma ka horaydana labadaba kuu banaan uma lyaqduu tafafahum walyuufuu nuduurahum walyatawafuu bilbayt اcatiiq uma isku ree waa qraa qiraaco kale uma liyaqduu waa qiraaco kale labadaba banaan marka uma ka horaydo haddaad rabto waa reebi kartaa haddaad rabtana waa kasri kartaa ah, umada hadday wowya saa ka horaydana reeb waa tan hadda laamtii waxaa ka hormaray f falyaqul ha ku hadlo qofku khayran khayr o liyasmud icraab hadde falyaqul alfa waaqicatu fi jawaabi shar alfa raabidat liljawaabna waa la mid waa la dhihi karaa alfa raabidatun liljawaab jawaab ay dhacday jumladan oo waxaa ka horrayay man kaana yu'minu biاllahi walyawmi اlaakhir horreeyey alfaw waaqicatu fi jawaabi shar liyaqul dhe marka haddii faadia xagga dhigtay laamtaba hoos dhige liyaqul allaamu laamulmr mabniin cala lkasri laa maxalala min alcraab yaqul ficlu mudaaric majzuumun bilaami اlamr wa calaamatu jasmi asukuun wa faacilu damiiru mustatiru jawaasan marba y haddii lagu bilowda wujuba isku dhihi jawaasan taqdiiru huwa yacuudu calaa man man kaana yuuminu bilah mantaas u laabana faacilku mankaasaa aacilkiya khayra mafcuul bihi mansuubu calaamatu naصbi atxatu daahiraة fi akirih o liyasmud o xarfu catin liyasmud allaamu laam mri yasmud ficlu amrin majzuuma bilaami mri wa calaamatu jasmihi asukuun wa faaciluhu damiiru mustatiru jawaaz haddii ficilka ya ugu bilowdo waajib ma noqdo sida badan faacilka ah, wa faacilu damiiru mustatiru jawaazan taqdiru huwa yacuudu calaa man jumlada marka falyaqul والجuملة من الفعل والفاaعل والمفعول في محل جزم بmن jawاaب شhaر mن kاana يؤمن بالله mntaas jawaabkeedi جuملada oo شhardiga wax jsmiya jawaab u noqota maxalka waa laga jasmiya wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuuli fii maxali jasmin biman jawaabu shar jumladan liyasmudna wاljumlaةu min alficli wاlfaacili في محل جسم محdوفة على جملة ليqل khayر جuمladii lagu cadفo جuملo مaلka اعrاab ku leh اyaduna waa lm جuمladii lagu cadفo جuملo مaلka اعrاab ku leh اyaduna waa lm مaلka اعrاab ku leh waay وأmا duعاaء duعadii lmtio duع faa'idaynay horta duعاء maxaa la yidhaha fayakuunu darفku wuxuu ka ahaana min الأdنى mid hooseeya لiلأعlىa mid sareeya u ahaana فiiri addoommadii xaggoodu ka ahaana rabbiyuu ku wajahan addoommada marka ma allay wax amri karaan maya waa tuubaya waa baryayaana laleey ah. marka macnahaasaa lagu kala duwa ee laamtu waa laamta soo ma jeeda naxw miaal liyaqdiha xugmiyo calaynaa korkeenna rabbuka rabbigaa ah, maaligo rabbigaa mawt hanagu xugmiyo ahlunuurk ahlunaarki iska calaacalaysa ahlunaarkii ayaa iska calaacalaysa markaasi waxay leeyihiin cadaabka u adkaysan weyne malaga maaligaho rabbi waxaad nooga baridaa inuu geeri nagu xukmiyo haddii naftu naga dhacdo xanuunkaa la daydaha laga yeeli ma marka laga yeeli ma geeri lagu xukmi ma duca maxaa la yidhaha wa ama ducaau duco fayakuunu ducuhu min aladna mid hooseeya xaggiisuu ka ahaadaa lilaclaa mid sarreeya xaggiisuu u ahaadaa naxwu liyaqdihaa xukmiyo calaynaa korkeenna rabbuka rabbiga liyaqdi allaam laamu ducaay adeed agga macnaha fiirina laamu amar dhihimayno ilahay wax lama amro ah, isku ceeboobi liyaqdi allaamu laamu ducaa'i mabniin cala kasri lah maxalla min alcraab yaqdi waa kaasaa ficilkii la jasmiyey yaqdi ficlu mudaaric majzuumun bilaami ducaa wa calaamatu jasmi xadfu xarfilcibr wahiya yaa alkasratu qablaha daliilun calayha lianna alkasrata uqtulyaa اkتلyاء علينا على حرف jر مبني على السكون لا محل من الإعراب مبني متصل مبني على السكون في محل jر الجار والمجرور متعلقان بيقضي رب فاعل يقضي وkاas فاعل مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره رب مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه محل شاهدku waa maxay laamtii laamu ducaheed ayaa ficil jasmiday yaqdi yaqdi ay jasmiday calaamada lagu garan inuu jasmisan yahayna xadfu xarfilcilla wa amaa laa laa laa iyaduna marna macnaheedu wuxuu noqonaa nahyi marna macnaheedu wuxuu noqonaa ducaa wa amaa laa faqad kale mualifu mualifku wuxuu sheegay annaha laadu taati inay u timaado linahyi iyo waducaa labadaas labada macnay ku timaadaan waa kullun mid kasta maxaa loola jeedaa marka nahyiga iyo ducada macnahooda xooye wa kullu mid kastoo minhumaa labadooda ka mida yuqsadu bihi waxaa looga qasdaa dalabulkafi in laga joogo dalbasho la dalbanay ficli ficil iyo wa tarki in laga tago ficil in laga tago aa la dalbana saas weeye ah. labadooda macnood waa saas laada ducada ay faa'iideydo iyo nahyiga ay faa'iideydo waa laada midka ay faa'iideydo macnahoodu wuxuu yahay dalabulkafi ka joogid in la dalbado can alficli ficil laga joogo wa tarkii ficilkaas in laga tago ficil in laga tago laga joogo aa lagu dalbadaa leeda marka macnaha la firina cidda dalbayda haddii axad ah, sare dalbo mid ka hooseeyana uu ka dalbo nahyi alaleeh uu ka nahiyey alaleeh laakiin mid hooseeya hadduu dalbado mid ka sarayna uu ka dalbado waa baryey alaleeh marka macnaha kala duwa ducada iyo nahyiga laakiin xagga kale waa iskala mid وأmا لا فqad dakr المؤلف wuxuu sheegay أنaha laadu تأتي inay u timaado للنhي iyo wduعاa wa kul mid kastoo minhumaa labadooda ka mida ah, يuqsad bihi waxa looga qasdaa dalb اlkafi ka joogidal mid la dalba can اlficli laga joogo iyo wa tarki ficilka in laga tago wاlفarqu farqiga udhaxeeya baynahumaa ducada iyo nahyiga أna nahya nahyigu yakuunu wuxuu ka ahaana min aأعlى mid sareeya liladnaa ilى اadnaa mid hoose ayuu u ahaana naxw laa taqaf ha cabsanin laa taqaf in allaha macana laa taqaf ha cabsanin laa naahiyatun cadaab laa naahiyatun mabniyun cala sukuuni laa maxala la min alcraab taqaf ficlu mudaaric majzuumun bilaa annaahiyati wa calaamatu jasmi asukuun wa faacilu damiru mustatir wujuban taqdiruhu anta taas maxalushaadku wuxuu yahay laadiyo ficil mudaaric jasminayda caamilka wax jasmina maanta waa laa ficilka uu jasmiyey waa taqad calaamada jasmuhuna waa sukuun wanahu laa taqulu hadhihinina raacinan marka aad nabiga la hadlayda salى اlahu alيه wasalam hadhihinina raacinan ee unduruunaa unduru undurna undurnaa saas idhaahdo hadhihinina raacina na ilaali hadhihinina ee waxaad tidhahdaa undurna noo kaabiyo noo sug saas idhaahdo laa taqulu hadhiinina raacina hadda maxalushaadku waa maxay laadaas oo naahiyada ah waxay jasmina ficilka mudaarc taqulu wa afcaal khams calaamu jasmihiisu waa maxay xadfu nuun laa taqulu laa naahiyatu mabniin cala sukuuni laa maxala lahu min alixraam taqulu ficlu mudaaric majzuumun bila annaahiya wa calaamatu jasmihi xadfu nuuni niyaabatan can isukuuni liannahu min alafcaal khamsa ma naba fiihi xadfun can الsukuni wawaaw jamacati faacil mbniin calى sukuni fi maal rafc raaci raaci ficlu mri mabniy calى xadfi xarfi اcilati wahiy lyaa alkasraةu qablaha daliil calayha لأن الكسرة اkتلyاء راaعي waa فعل أمر راaعي فعل أمر مبني على حدف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها الدليل عليها لأن الكسرة اkتلyاء وفاعل ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والجملة waa جملada راacنا فعل iyo فاaعل iyo مفعول به في محل نصب مقول qول معلشhaهدku waa محay waa laadii oo naahiya oo ficil mudaaric jasmiday laadu waa caamil taqulu waa macmuulkii lagu camal falay waa ficilkii la jasmiyey calaamada lagu garana inuu jasmisiye yahay xadfu nuuni wey maxaa xadfu nun loogu jasmiyey lannahu min alafcaali hams waa naxwu laa taqlu ha ku xadgudbinina fii diinikum diintiina war diinkiina ha iskaga xadgudbinin ah, diinta ha ku talax teginina ha ku fogaanin ah. macnaha waxaan alla waajibin waajiba ka dhignina oo waxaan alla xarimin xaraama ka dhignina oo waxaan alla jidayn ha jidaynine oo diinka idinku alla u daba jooga ilaahay meesha uu jideeyey halkaas ku ekaysta xadgudubka ka ilaaliya diinka laa taqluu ha ku xadgudbinina fii diinikum laa taqluu laa naahiyatun mabniyin calى sukun la maxrala min icraab taqluu ficl mudaaric majzuman bila anaahiya wa calaamatu jasmi xadfu nuuni niyaabatan can sukuni maxaa loogu jasmiyey xadfu nuun لأnnahu min alafcaal الkhams macnaba fii xadfu can الsukun wawaalu jamacati damiir mutaصil mabniin calى sukuni fi maxali rafcin faacil alifta faariqaة bayna waaw mufrad waaw jamaca fii diinikum fi xarfu jari mabniin calى sukun la maxal min اعraab diini ism majruur bfi wcalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akiri aljar wاlmajruur mutacaliqaani bitaqlu diini mudaaf wlkaafu damiir mutaصil mabniin calى dami fi maxali jari mudaaf ilayh wاlmiimu calaamatu jamci dukuur maxalushaahidku waa maxay laa oo ficil mudaaric jasmiday laadaas waa jaazimo taqluu waa ficilkii la jasmiyey calaamadda lagu garanaya in la jasmiyey xadfu nuun wey maxaa loogu jasmiyey xadfunuun liannaha min alafcaali hamsa wa ama ducaa laadiyo duca faa'iidaynay laadiyo duca faa'iidaynay fayakuunu wuxuu ka ahaana ducadu min aladnaa mid hooseeya lilaclaa ila alaclaa mid ka sarreey u ahaana duco waxaa lagu yaqaanaa dalabulkafi horta weeye dalabulkafi can ilficli wa tarki ficil in laga tagaa la dalbana laakiin dalabku yuu ka ah ka soo fula mid hooseeya yuu fula mid ka sarreeya xaggiisa midkaasa waxaa la dhahdaa ducaa ah, ilaa cid kaa sarayda wax lama amro ee waxba laga baryo ah, cid kaa hoosaydaan wax la amran naxw rabbanaa rabbigeeniyo laa tuaakhidnaa hanoo qaban ah, rabbanaa laa tuaakhidnaa in nasina aw akhdana haddaan halmaanno ama aan gefno rabbiyow hanoo marka hadda fiiri addoommadu maxay dalbanayaan waxaa weeyaan tarku muaakhada waa dalabu tarki lmu'aakada marka aan gafno ama aan halmaamo ilaahay inuu noo qabto qabashadaas inuu ka tagaan ilahay ka baryaya oo uusan noo qaban gafka yaga ah, waa dalab aan ka dalbayno qabashadii uu noo qaban lahaa dembiga inuu ka tago oo uusan noo qaban ah, marka dalabka addoommada xaggooduu ka furay alle xaggiisa u furay ma la dhihi kara alla wax maya maxaan leenahay waa la baryo waa la tuugaa laleeyahy rabbanaa rabbigeeniyo laa tuaaqibnaa hanoo qaban rabba munaada dheh xudifa min xarfulida asluhu yaa rabbana munaada way xarfulidiyaa laga xadfo rabbanaa munaada xudifa minhu xarfulida asluhu yaa rabbanaa yaa xarfulida mabniin calaa sukuun laa maxalala min alcraab rabba munaada mudaaf mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi akhirih في آخره نا رب مضاف نا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه لا تؤاخذ لا لا دعائية ناهية اسمه مثلا لا دعائية مبني على السكون لا محل له من الإعراب تؤاخذ فعل مضارع مجزوم باللا الدعائية تؤاخذ فعل مضارع مجزوم باللا الدعائية مبني على السكون لا تؤاخذ فعل مضارع مجزوم باللا الدعائية وعلامة جسمه السكون وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنت يا ربنا أها تؤاخذ نا نا بس حرامك نا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به maxalshaadku waa halkee laadiyo duca faa'iidaynayda duco iyadoo tusayda laa tu'aakid ayay waxay jasmiyeen ficil mubaaric oo ah tuaakid tuaakid calaamatu jasmiis waa maxeen sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil mubaaric saxulaakhira oon waxba la xariirsan wanaxw walaa taxmil calaynaa isran kama xamaltaw cala ladiina min qablina walaa taxmil ilaahayow hanagu xambaarin calaynaa korkeenna isran culays ilaw culays aanaan qaadi karin hanagu kalliso walaa taxmil alwaw xarfucasin laa ducaaiye iska dhig anaahiyaha isku dhigi ilaahay wax lagama nahiye waa la baryaa laa ducaa'iyatun mabniin calaa sukuun la maxal la min alcraab taxmil ficlu mudaaric majzuumun bilaa adducaa'iyati wa calaamatu jasmihi الsukuun faacilkiina wa faaciluhu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta yaa rabbana aha anta calayna calaa xarfu jarin naa damiiru mutaصil mabniin calى sukuni fi maxali jarin aljar wاlmajruur mutacaliqaani btaxmil isra mafcuul bihi taxmil mansuub وcalaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fi akhir والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد